kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegantahay tahay labaatanka bisha disembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona booliska soomaaliya u dabaaldegaya siddeed sano guradii ka soo wareegatay markii la asaasay milatariga soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaana al-shabaab ay ugu sugnaayeen gobolka mudug hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo ogolaatay in deen cusub la siiyo soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid noqon doona maxkamad ku taala maraykanka oo go'aan ka gaartay inuusan donald trump u tartami karin madaxweynaha dalkaasi is-afgarad laga gaaray biyo-xireenka muranka badan dhaliyay ee etoobiya iyo yukrain oo sheegtay inay u baahan tahay ku dhowaad nus milyan askar ah qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku doontaan doontaane mar kale soo dhowaada intaasi ku dhaafan heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheenyahay soomaaliya xuduudaheeda markaan ka hadalno waa lowicadda ka soo bilow ilaa iyo raas jumbo raas kambooni maaha raas kambooni ayay waxay u jirtaa raas jumbo boqol iyo kow toban kilomitir macnaha soomaalidu waxay u baratay inay tidhaahdo min raascaseer ilaa raaskambooni raascaseer markaad tidhaahdid waxaad joogtaa waqooyi bare ee soomaaliya unbaad joogtaa soomaaliya unbaad ku dhex jirtaa marka raascaseer maaha waa looyacadde ilaa iyo raas jumbo waayo haddaad tidhahdid raaskamboni raas jumbo ayay waxay u jirtaa boqol iyo kow iyo toban kilomitir ama hal digrii ayay u jirtaa xanbarafaayo laguma oga damac kulaylkeedhe rabbi baa isugu deeli tiray cimila dheefteed tayihi jalleeca markuda kama dhirgaayae markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore barnaamijka ayaan guda gelaynaa maanta waxaa guud ahaan dalka looga dabaaldegayaa eh, siddeetan sano guradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliska soomaaliya maanta oo kale labaatankii disembar sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo ayay ahayd markii la aasaasay ciidanka booliska soomaaliya waxaana maanta guud ahaan dalka looga dabaaldegayaa sideed sano guradii kasoo wareegatay aasaaskaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin ayaa fariin u diray eh, dhammaanba ciidamada booliska soomaaliya iyo qoysaskooda isagoona sheegay inuu ugu hambalyeynayo munaasabada sideetan sano gurada kasoo wareegatay markii la as-aasay ciidanka booliska soomaaliya waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guud ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed reeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda meel kasta oo ay joogaan munaasabadan weyn ee sanad guurada ciidanka buliiska soomaaliyeed oo ah sideetan sano jirkii aasaaskii ciidanka buliiska soomaaliyeed kasoo wareegtay waa maalin weyn oo aan leenahay waan siddeetan jirsanay ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed waxaan leenahay hambalyo kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin oo fariin ku aadan ah hambalyada siddeetan iyo sana gurida kasoo wareegatay markii la asaasay ciidanka booliska soomaaliya u dirayay dhammaanba ciidanka booliska iyo sidoo kale qoysaskooda waxa ay munaasabadani ay ku soo aadeysaa iyadoo ciidamada dowladda ay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka ka soconaya dalka ee looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana jirtay in ay degmooyin badan iyo sidoo kale magaalooyin ay kala wareegeen al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa sanooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale dhowaantan ciidamada dowladda waxa ay la wareegeen guud ahaanba amniga madaxtooyada dalka oo muddo lix toban sano ah ciidamada midooda afrika ee admis ay ilaalinayeen iyadoona qorsho uu yahay in dhammaanba ciidamada midooda afrika ay wadanka iskaga baxaan dabayaaqada sanadka soo aadan markaas oo lagu wado in guud ahaanba dalka amnigiisa ay la wareegaan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya sidoo kale weli waxaa soconaya howlgallo looga soo horjeeda al-shabaab kuwaas oo ka soconaya degmooyin iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobolada dalka gobolka mudug milatariga soomaaliya waxa ay sheegeen in ay weerareen degmooyin iyo sidoo kale deegaano badan oo al-shabaab ay halkaas uga sugnaayeen iyagoona sheegay in saacadihii ugu dambeeyey ay guulo ay ka gaareen howlgalkaasi xasan maxamed abuukar oo ka mid ah ciidamada ama saraakiisha ciidamada dowladda ayaan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira guulaha ay ciidamada dowladda ay ka gaareen ee dagaalada ka soconaya gobolada dalka gaar ahaana kuwa mudug iyo guud ahaanba dowlad goboleedka galmudug oo ay dardar xoogan ay ka wadaan ciidamada dowladda ayna doonayaan in dagaalmayaasha al-shabaab ay halkaasi uga saaraan wariyeen xasan ayuu u waramay shabeelow iyo adkaa la socotiin ma aqaano mar maalmo horaa gacanta cadowga iyo khawaarijta laga bixiyey marka haddeer waxa weye waxaa la wada kulaalayaa waa magaalada caad iyo agaarkaas khawaarijta dee mar horaa gacantoodaba laga bixiyey meesha la yihahdo shabeelow ma garat waa gartay marka waxaan rajeynana insha allahu galmudug oo dhanba ay faroobi doonto maalmaha soo socda horta sideedaba maaragtay mesk meel kastoo cadowga lagu arko waa lagu duqeynayaa amarkaas maaragtay waa soo baxay in maaragtay khawaarijta meel kastoo ay ay joogaan ama dhaqdhaqaaqooda laga lagu arka in lagu duqeeyo marka dhowr meelood ayaa hadda wax lagu gaarsiiyey oo gaadiidkooda isaga gooshahayey wax lagu gaarsiiyey waxaan hijrina haduu ilaahay idmana in maarata ciidamadaas huwanka oo kala nooca oo deegaanka iyo galmudug iyo military iyo xooga dalka soomaaliyeed intaba isugu jira ayna ayna walaalaha kor ka caawinayaan ay insha allahu mardhow galmudug oo dhan ay ka horay doonaan oo ay gacantooda ka doonaan waa gartay oo ogolaan doonaba wax dhaqdhaqaaqa oo isku gurmad iyo isku dhaqdhaqaaqa inay sameeyaan ma loo ogolaan doono insha allah wayahay howlgalkan muxuu kaga duwan yahay howlgaladii hore ee shabaab lagu qaaday wuxuu kaga duwan yahay howlgalkan dee howlgal maahan ku socdo maaragtay orod iyo eh, eh, iyo fudays midna ku socdo maahan waa howlgal eh, gurmadkiisa iyo weerarkiisa iyo iyo mataqaanaa iyo wax walba ay u dhamaystiran yihiin weeye waa howlgal ciidamadii loogu talagalay oo oo istaraatiijiyeysan oo nidaamsan ku socda weeye waa howlgal ay ka sinan yihiin dadka deegaanka bulshada deegaanka iyo ciidamada dawladda intaba ay ka sinan yihiin wey oo aan loo kala maqnayn eh, saacadihii lasoo dhaafa marka howlgalada aad qaadeen maxaa khasaara ood kooxda ku gaarsiiseen deegaana maxaa ku qabateense eh, waad ogtahay tahay hadda lasoo qaaday oo deegaanka ilaa iyo sideetan kilomitr sagaashan kilomitr lasoo socday oo eh, maaragtay ilaa iyo xinlada iyo maamsila bacadweyne iyo camaare iyo shabeelowda iyo dhulkaasoo dhan iyo usuulooyin badan oo kale hoos yimaada gacanta lagu dhigay eh, haba yaraatay eena wax maaragtay istiraatiijiyad ka qaldan aysan jirin wax dib noqod aysan jirin wada shaqaynta deegaanka iyo ciidamada iyo kulli iyo qabaa'ilada deegaankaas deganaayna ay isku xiran yihiin si nidaam leh inuu ku socdo idinku waa ogtiin waan la socotaa inta howlgallada aa wadeen marka maxaad soo gaaray khasaaro ah wax khasaara nagama soo gaara alxamdulilah ilaah mahadda iskale howlgalka waa howlgal la iska kaashanayo waa hawlgal aan cadowga wax fursada lagu siinaynin marka wax khasaara ah oo hadda ka hor dhacay oo ciidamada soo gaaray ma jiraan mm-hmm. waayahay si guud howlgallada xaggay kaga socdaan oo si gaar ah aada u kulaaleysaan waktigan wallahi aada waa ballaaran yahay aagga bari iyo waqooyi waa ogtihiin ciidamadu waa ka socdaan dhinaca koonfureed ayaa qoraxo xaggeedana iyadana maaragtay ciidamadu way kasoo socdaan marka eh, waa hawlgal aan haba yaraate ee jeexo gooniya aan lahaynoo oo afarta dhinacba ka socda wey caad halkay u jiraan ciidamadu caad waa waa la socotaaba inay hareereysan tahay waa la socotaa waa sidaas ula socoto weye insha allahu dee maaragtay gacantoodana maba ku daahaysaba waaba maaragtay wax hadda gacantooda kasii baxaya waxba ma dhaaf inta howlgalka awadeen marka dad shacab ah ma ku aragteen goobihii aad gaarteen dadka shacabka in badanna dee waa aaga dagaalka waa iska baneeyeen os maaragtay mararka qaar ku haray oo lagu arkaayana wuu jiraan ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan rabi lahaa inaan baaq u jiro kooxda khawaarida waxaan leeyahay waktigaasi waa dhammaaday iyadaasi waqtigeedu waa dhammaaday ummadda soomaaliyeed intii aad u geysateen ama aad dhibaato ugeysateen waa u geysateen waxa weye dalkaanna wuxuu diisanaya horumar iyo dowladnimo iyo mataqaana inuu asaajiisa wax la qaybsado waxaan leenahay dadka muslimka waa dad muslim dadka soomaaliyeed waa dad muslima boqol kiiba boqol hadii dee maaragtay gaalo iyo jihaad aada rabtaanna way waa taqaana meelaha idinka jiraan meeshaan waxa weye mataqaana dad muslimaha degan oo ahlu tawxiid ah waa lagan khalday markii hore haddii markii hore aada fahmi weyseen hadda waa dareemi kartaan in dadkiina ay u taagayeen hada inay iska qabtaan oo aan waxba laidiin reeban weli fursadda aada haysataan waxa weeye isdiiba inta aan laydin qaban isdiiba inta aan laydin qaban meel kasta oo ciidamadu ay joogaanna idinkoo maaragtay gurub gurub iyo kooxkoox isu diida oo ka oo ka xorooba dadkaa maskaxdeena ka haysta oo oo aan badnayn oo farakutuliska oo soomaalisiidka oo dawlad oo dawladdiidka oo ummaddaa inay lugaheeda isku taagto diisan oo hortaagan waxaana leenahay gacantooda ka baxa oo ka xorooba oo soomaalinimadiina gacan raaca kaasi wuxuu ahaa eh, sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya xasan maxamed abuukar oo owriyen xasan uga waramayey howlgaladii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaanada iyo degmooyinka eh, maamulka galmudug halkaas oo ay al-shabaab ay fariisimo ay ku lahaayeen akhbaaraadka dunida haddii aan eegno gaar ahaan wararkii ugu dambeeyay ee xaalka magaalada khazana waxaa la sheegayaa in waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ay ku warameyso in israa-el ay maalin qura ay khaza ay ku dishay ilaa iyo boqol ruux oo falastiiniyiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay weeraradii ugu dambeeyey ay geysteen ciidamada yuhuuda boqolaal rayid ah oo falastiiniyiin ah waxaana jirta in arrintani ay qeyb ka tahay dagaalada iyo sidoo kale duqeymaha aan loo meeldayin oo ciidamada yuhuudda ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada khaza sidoo kale israa-iil dhankeeda waxaay sheegatay in ay la wareegtay maamulka kaamka jabaliya la yiraahdo oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxaana israel ay sheegtay in gebi ahaanba ay halkaasi ay ka saartay ciidamada iska caabinta ee xamaas balse wararkan ay iska sheeganayso israel ayaa waxay u muuqdaan kuwo aanan sal iyo raatoona lahayn maadaama ay xamaas waqti walba ay soo bandhigayso in goobahaasi iyagu ay ciidamadoodu ay ka dagaalamayaan sidoo kalena jab xoogan ay u geysanayaan ciidamada yuhuudda iyadoo maalintiiba tobanaan taangiyada israel ka mid ah lagu gubo dagaalka ka soconaya gudaha magaalada khaza waxaa sidoo kale jirta in golaha ammaanka qaramada midoobay kulan ay iskugu yimaadeen ay ku sheegeen in ay u codeeyeen in dib loo dhigo ama la joojiyo dagaalka ka soconaya magaalada khaza si gargaar bini-aadinimo loo gaarsiiyo dadka shacabka ee horey eh, ama dadka shacabka ee halkaasi ku dhibaateysan horey waxaa jirtay in dowladda mareykanka ay sheegtay amaba ay u adeegsatay codka didmada qeexan ee veto powerka loo yaqaano kadib markii golaha ammaanka qaramada midoobey ay isku dayeen in ay meel mariyaan qaraar sheegaya ama israel ku qasbaya in ay dagaalka ay joojiso oo ay ku dhawaaqdo xabad joojin bini-aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhibaateysan balse dowladda mareykanka ayaa arintaasi hor istaagtay waxaana jirtay in maalmihii ugu dambeeyeyba wadamada reer galbeedka kuwooda ugu tunka weyn ee israel ku cadaadinayeen inay dagaalka joojiso dowladahaasi waxaa ka mid ahaa u k faransiiska iyo sidoo kale jarmalka oo sheegay in loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo sidoo kale israel waxaa cadaadis kaga furan yahay dhanka gudaha ama shacabkeeda kuwaas oo goor walba dibadbaxyo dhigaya iyagoona dalbanaya in xamaas lala heshiiyo oo dagaalka la joojiyo sidoo kalena dib loogu soo celiyo dadkii rayidka ahaa ee ay kooxda xamaas ay ka qafaalatay toddobadii oktoobar balse xamaas dhankeeda weli waxay ku adkeysanaysaa inaysan jirin wadahadal toos oo israel ay la fureyso tani intaay dagaalka si toos uga joojinayso mas-uuliyiin ka tirsan israel waxay xiriir la sameeyeen dowladda qatar taas oo ay ka dalbadeen in ay dib u soo celiso wadahadladii iyaga iyo xamaas si loo soo daayo dadka harsan oo ay kooxda xamaas ee gacanta ay ku hayso dadka ku dhintay dagaalka eh, ilaa haatan khaza ka soconaya waxaa lagu sheegayaa in ay yihiin dhanka falastiiniyiinta ku dhowaad kun iyo sagaal boqol lix boqol ruux oo rayid ah intaas in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen waxaana dadkaasi dhintay u badan caruur iyo haween iyadoona israel aysan awood u yeelan inay soo bandhigto dagaalyaanada kooxda iska caabinta ee xamaas dagaalka ay uga qabatay ama uga dishay marka laga reebo dad shacab oo meelaha ay kasoo qabteen kuwaas oo ay warbaahinta usoo bandhigaan weli qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idinkaga imaanayo markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya qeybtiisi labaad ee barnaamijkaas kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan sii wada jira ah waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed irir nuur aynu ku bilownay kowdii febraayo ee sanadkaansi dhammaanaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wadamada safka hore ee diriska laha soomaaliya waxaana uu shir gudoomiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud shir afargeesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha kenya william ruto madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed shirkan wuxuu ujeedkiisu ahaa sidii dowladaha safka hore ay u xoojin lahaayeen dagaalka lagula jira al-shabaab waxaana lagu heshiiyey in si wadajir ah loo qorsheeyo howlgal xoogan oo si wadajir ah shabaabku loo wajahayo lixdii febraayo allaa u naxariistay xildhibaan isaaq maxamed xasan oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa muqdisho lagu dilay dilka ninkan waxaa ka dambeeyey rag la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab kow iyo tobankii febraayo maamulka galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanada kala ah shabeelow iyo doonyaale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug kadib dagaal saacado badan qaatay wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi gaboobe wuxuu maalinkaasi sheegay in howlgalku ahaa mid saacado badan qaatay ayna saheshay in deegaano u dhow magaalada caad ay ka qabsadaan al-shabaab wuxuu hadalkiisa ku daray in duqeymaha diyaaradaha dagaalka iyo weerarada ciidamadaba ay sababtay in howlgalkaas al-shabaab loogu dilo ku dhowaad boqol iyo konton xubnood sidoo kalena ay baneeyaan deegaanino ku dhow aad iyo camaara koob iyo tobankii februaayo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay xilli aroornimo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin sabiib iyo caanole oo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaab waxay subaxnimadaasi ay la kulmeen iskacaabin xoogan oo ay sameeyeen milatariga soomaaliya halkaas waxaa lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab sida xilligaas saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale weerarkii sabiib iyo caanole lagu dilay isla maalinkaas koo iyo tobankii febraayo al-shabaab waxa ay sidaas oo kale weerar ku bilowdan qaraxyo ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana xigay dagaal socday in ka badan laba saacadood oo halkaas ka dhacay al-shabaab ayaana khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaalkaas iyo weerarka ay ku qaadeen saldhigii ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose labaatankii febraayo xisbiga uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxay ka digeen muddo kororsi ay samaystaan hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo war qoraal ah oo ay soo saareen si toos ah ay u eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu ka dambeeyey muddo kororsi hay-adaha dowladda ay damacsan yihiin inay samaystaan koob iyo labaatankii febraayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku bilaawda qaraaxyo waxay ku qaadeen degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guriga ay weerareen waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan macuusliyada hiiraan kuwaasoo dhaawacay ay qabeen halkaas lagu dabeynayay ku dhowaad labaatan qof oo iskugu jiray ciidamadii ku sugnaa daarta la weeraray dad ehella ah iyo dhakhtarkii ka warqabay bukaanada iyo xubnihii weerarka soo qaaday ayaa goobta ku geeriyooday ciidamada ammaanka muqdisho ayaa saacado guriga kula dagaalamay al-shabaab weerarka soo qaaday iyadoona ugu dambeyntii ay soo afjareen ciidamada ammaanka ee soomaaliya koob labaatankii febraayo magaalada garow ee xarunta maamulka puntland waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale ciidamo tabacsan mucaaradka maamulkaas dagaalkaas waxaa ku dhintay maalinka dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamay in ka badan labaatan qof ayaa dhintay ku dhowaad soddon qofna waa ay dhaawacmeen dagaalkiisa geesay khasaaro badan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska siinaa ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa dhex maray ciidamada ilaalada gudoomiyaha degmada yaaqshiid iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya oo ku sugnaa isgoyska siinaa ee muqdisho dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay wada murmeen askarta la socotay ilaalada gudoomiyaha degmada iyo kuwa nabad sugidda ee isgoyska ku sugnaa waxaana daqiiqada kadib bilowday dagaal culus oo hub culus la isku adeegsaday tiro ka mid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah oo u badnaa dadkii saarnaa gaadiidka mootobajaajka loo yaqaano ayaana halkaas ku nafuhayay waxa uuna ahaa dagaal xasuus ku leh shacabka muqdisho ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee labadii maahj al-shabaab ayaa tira hoobiyaala waxay ku garaaceen qaybo kamid mid a ah magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa ku dhacay xaafada ku yaala degmooyinka boondheere iyo sidoo kale shibis ee gobolka banaadir waxa ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac guri ku yaala degmada shibis ee gobolka banaadir oo tiro hoobiyaal ay ku dhaceen waxaa ku dhintay hal ruux halka sidoo kalena toban ruux ay ku dhaawacmeen dadkaas oo dhammaan ahaa dad isku qoys ahaa labadii maarso golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa kulankii ay yeesheen waxaa qodobadii ay kaga hadleen ka mid ahaa beegsiga gaadiidleyda ku shaqaysta wadista mootobajaajka iyadoona maalmo isxigay ay muqdisho ay ka dhacayeen dilal loo geysanayo dhallinyarada mootobajaajka kaxaysa si siyaabooyin kala duwan ay kala kulmayeen ciidamada dowladda soomaaliya dilal iyo handadaad labadii maaj xildhibaan cabdiraxmaan xaaji maxamed oo ka mid ahaa golaha deegaanka magaalada badhan ee gobolka sanaag ayaa u geeriyooday dhaawac habeen ka hor xilligaasi soo gaaray dhaawacaas habeen ka hor ayuu ku soo gaaray magaalada boosaaso deegaan u dhow isagoo ku sugan xilligaas oo ay rasaaseeyeen dabli hubaysan toddobadii maarso weerar ku bilowdo qaraxyo ayay al-shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose weerarka kadib waxaa xigay dagaal toosa ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo dhinaca iyo al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab isla markaana ay dileen xubno ka tirsan kuwii weerarka soo qaaday tobankii maaj magaalada boordhoobo ee gobolka gedo waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday guddoomiye ku labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawuud waxaana ka dhashay khasaare kala duwan qaraxaas qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxaa lagu aasay meelo dhow gurigiisa qaraxaas waxaa ku dhintay laba kamid mid ahaa ilaalada gudoomiyaha waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray mas-uulka la weeraray oo ah guddoomiye ku labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawud labaiyo tobankii maars oo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyiin deegaanka goofguduud buurey waxaana halkaas ka dhacay dagaal saacado badan qaato oo labada dhinac ka soo kala gaaray khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawac ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen xubnihii dagaalka soo qaaday halka kuba kalena ay nolosha ay ku qabteen deegaanka goofguud buurey oo amniga baydhabo laga ilaaliyo sanadkan tiro dhowr jeer ah ayay al-shabaab weerareen balse iska caabin xoogan ayayna kala kulmayeen militariga soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed afar iyo tobankii maaj weerar ismiidaaminaha ayaa lagu qaaday guriga martida degmada baardheere ee gobolka gedo halkaas oo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka weerarkaas ismiidaamintaha waxaa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa qaraxaas waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka gadob axmed buulle gareed iyo abaanduulihii qaybta afartaniyo saddexaad korneel axmed cabdulaahi labaale iyadoo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena dhaawacyo kale uu ka soo gaaray weerarka shan iyo tobankii maarso maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku fadhisay saddex nin oo hore lagu helay dembiye ay ka mid ahaayeen dilal iyo qaraxyo ragga maalinkaasi la toogtay waxaa ka mid ahaa nin magaciisa lagu sheegay dhaktar fanax iyo xubno kale oo markaas la socday lana shaqaynayay halkaasin maxkamadda ee xukunka dilka toogashada ugu fulisay sagaal iyo tobankii maaj al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka degmada baardheere ee gobolka gadow waxaa halkaasi ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa markii hore lagu burburiyey derbiga xerada la weeraray waxaana xigay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo si toosa ah gudaha ugu galay xerada ay weerareen in ka badan toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa maalinkaasi weerarkaasi ku dhintay war ka soo baxay xilli habeenimaha dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in la fashiliyey weerarkaas oo laga warqabay xilli ismidaamiyuhu uu doonayay in khasaare intaa ka badan uu geysto kow iyo labaatankii maarso magaalada baarleer ee gobolka gedo waxaa ka da-ay roob xoogan oo saacado badan qaatay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho burbur hantiideed dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay in ka badan toban qofood waxaana sidoo kale maamulka ay sheegeen in tirada dhimashada ay kasii badatay kadib markii baaritaano lagu sameeyey waxayna sheegeen ku dhowaad labaatan qofood oo daadku qaaday in uu sobay roobkii ka da-ay magaalada baardheere lixii labaatankii maaj madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safarkiisa xilligaas uu ku wehrinayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa magaalada aadan yabaal waxauu kula hadlay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka waxaana uu sheegay in dagaalku xilliga uu bilow yahay loona baahan yahay in al-shabaabka ku haray deegaanada hirshabeelle laga saaro magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa al-shabaab laga saaray shantii diseembar sanadkii hore ee tegey ee laba sagaaliyolabaaatankii maaj ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaana hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan galcad ayaa waxa ay xilligaasi sheegeen in al-shabaab ay kala wareegeen dhowr deegaan oo kale ah baraaksii caamir tixle cali helle iyo ceel cali axmed oo dhammaantoodba ku dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo ku ogeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee labakunsaddexylabaatan saaxiibyaelwaanageynta qaybtan qaybteeda xigta haddii allaha awooddaleedmo intaan ku kulmayno waxaan ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo anintaasi ku dhaafno barnaamijkaasi gaarka ah ee aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun labaatan iyo saddex qeybta labaad ay dhegeysateen haddii uu alla idmana qeybta saddexaad ee barnaamijkan berito ayaad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada dabcan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax kaaki ee soo dhawaada saaxiibayaal waatahay cabdirashiid ow dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku bilowno waxaa saaki magaalada muqdisho ka socota qabanqaabada munaasabada sanad guradii sideetanaad ee kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed taasi oo la qabto sanad walba maanta oo kale labaatanka cabdirashiid oo munaasabadda ayaa waxaa la filayaa inay ka qeyb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda taliyayaal ciidan iyo sidoo kale saraakiil ka kala tirsan hay-adaha ammaanka dalka sidoo kale inta ay munaasabadani socoto ayaa waxaa cabdirashiid oo halkaasi ay ciidamada kusoo bandhigi doonaan gaadakacayaar iyo dhoolatus ammaanka goobta munaasabada ay ka dhaceysa ayaa ah dugsiga jeneraal kaahiye ama iskool buluusiya waxaana aada loo adkeeyey ammaanka waxaana la xiray wadooyinka soo gala xaruntaasi dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaana waxaa la aasaasay cabdirashiidow labaatankii disembar kun sagaal boqol saddex iyo afartankii sidoo kaleeto ifrax markaynu eegno saraakiil sarsare ee ka socda booliiska dalalka jabuuti iyo etoobiya mm-hmm. waxay shalay soo gaaray magaalada muqdisho ujeedkoodana wuxuu ahaa maanta inay ka qaybgalaan aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliya oo ku beegan maanta oo ah labaatanka decembar ii mm-hmm. ayaa la aas taliyaha booliiska dalka jabuuti ayaa muqdisho soo gaaray waxaana uu shalay uu shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada muqdisho mm-hmm sidoo kaleetana wuxuu yidhi eh, dabcan maanta uma haysto in aan imid wadan kale markaa soomaaliya waa dalkayga waxaana igu dambeysay kun sagaal aad ayaan u jeclaa inaan halkan imaado ayuu taliyaha ciidanka booliiska dalka jabuuti eh, cabdiraxmaan cali kaahin oo isaguna eh, dhammaan ummada soomaaliyeed ugu hambaliyanay sidoo kale taliyaha booliiska soomaaliya oo isaguna warbaahinta la hadlaya waxa uu shaaxa ka qaaday in ummadda soomaaliyeed ugu hambalyaynayo munaasabada ee sideetan sana guuradii ciidanka booliiska soomaaliya wuxuuna shaaca ka qaaday in booliiska soomaaliya ay mar walba muhiim u yihiin shacabka soomaaliyeed marka shacabka soomaaliyeedna sidoo kaleeto uu hambaliyey eh, haddaynu eegnana dhanka kaleetan waxaa baraha bulshada aad aad u qabsaday ifra sheikha aadka loo yaqaano oo lagu magacaabo sheekh mufti waxa uu ammaan eh, kala duldhacay gabdhaha soomaaliyeed wuxuuna ku tilmaamay tusaalaha gabdhaha muslimiinta ah ee ku nool dunida wuxuu ugu hambaliyeeyey wanaaga ay ku aastaysan yihiin wuxuuna ku dhiirigeliyay in sidaasi iyo weliba si ka wanaagsan ay dunida ugu sii ahaadaan kuwa ugu fiican marka sheekh mufti sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho inta badan eh, diintooda eh, ku aad adag marka wuxuu u hambalyeynayaa gabdhaheena soomaaliyeed wuxuuna shaaca ka qaaday in ay yihiin gabdhaha eh, tusaalaha u ah muslimiinta ku nool dunida aad iyo aad weliba asiga uu ku dhiirigelinaya ula jeeda xijaabka gabdhaha soomaaliyeed waayahay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynaynah dhegeystayaal markaa dhankaiyo qormooyinka waa eh, qormada ugu horeysa dhankeyga haddii aan eego haddii aad rabto inaad aroortii adiga oo faraxsan soo toosto ugow cidda aada la hadlaysa habeenkii qofnaha ka ogolaan inuu fikirkaaga kula yeesho malaysiga xun waa mid dila wax kasta oo qurux badan maalin walba waxa aad u dhowaanaysaa oo tallaabo u qaadaysaa dhanka geerida haddaba sii hagaajiso la kulanka ilaahay ku noolaan maysid nolol farxad leh haddii aad danaynayso oo aad daba gasho waxa dadka kale ay kaa sheegayaan weligaa farxadaada ha gelin qof kale jeebkiisa dulqaadku waa geed qaraar waxa uuna soo saaraa miro macaan inta aad naftaada qiimeynayso ayay dadku ku qiimeyn doonaan ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey inta aad naftaada qiimeynayso ayay bini-aadamka ku qiimeyn doonaan sababtoo ah qof walba waxa uu jecel yahay qofka naftiisa qiimeeya gabagabatiina haddii aan eegana qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan nolosha adduunyada inaysan qiimo dhaaxa lahayn waxaad ku garan kartaa inuu ilaahay markii uu ka sheekeynayay abuurista nolosha iyo weliba geerida uu geerida hormarsiiyey alladii qalaqa wal walxayaata taasi oo la micnaa in nolosha dhabta ah oo ay tahay tan dambeysa oo aysan ahayn tan horeysa nolosha waxaa keliya micnaha u yeelayo ayaa in qofka uu hayo wadadii loo abuuray ee ah raaligelinta rabbi isagoo wadadaasi ku taagan hadii uu dhintana waa uu guuleysan doonaa qofkaasi nolosha adduunyada geerida waxay u tahay dhiirigelin moodka waxa uu kugu dhiirigelinayaa in acmaasha wanaagsan ay bataan sidoo kaleetana waxa uu ka hor istaagayaa in dhaldhalaalka adduunyada uu kula tago waana sababta uu rasuulkeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam uu yidhi badiya xuska ama sheegsheega acmaasha wanaagsan qormadan ayaana sidaa lagu soo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud waa naga xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal maxkamad sare oo ku taalla eh, dalka mareykanka ayaa waxa ay go-aan ay ka gaartay in madaxweynihii hore ee waddankaasi donald trump uusan u tartami karin xilka madaxtinimo ee waddankaasi maxkamadda sare ee gobolka colorado ayaa xukuntay in donald trump uusan u tartami karin xilka madaxtinimo sanadka soo socda iyadoo soo xiganaysa qodob ka mid a ah dastuurka go-aan taariikhi ah ayay maxkamaddu ku xukuntay in maser trump aanu ahayn musharax u qalma waa markii ugu horreysay ee qeybta saddexaad ee waxkabeddelka afariyo tobnaad ee dastuurka mareykanka loo isticmaalo in laga reebo musharax madaxweyne isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in maser taraam laga tuuro doorashada ayaa lagu guuldareystay go-aankan ayaa ilaa iyo bishan waxaa la filayaa in uu raacfaan uu ka qaadan karo madaxweynihii hore ee waddanka mareykanka donald trump waxaana xukunkani uu yahay mid khuseeya doorashada hordhaca ah ee gobolka ee shanta maarso markaas oo codbixiyeyaasha jamhuuriga ay dooran doonaan musharaxa ay door bidayaan in uu u tartamo madaxweynaha xiga ee waddankaasi mareykanka waxaana donald trump intii uu xilka hayay loo soo jeediyay eedeymo badan iyadoona markii uu xukunka uu kasii degayay ay dhaceen rabshado ay dadi ay ku dhinteen waxaana jirta in sidoo kale donald trump horey looga xayray barihiisa uu ku leeyahay eh, akoonada social mediaha iyadoona sidoo kale ay jirto in ay maxkamadii dacwo uga soconaysay arrintaas oo ku saabsan in qalalaaso ay sameeyeen taageerayaashiisa uu raalli uu ka ahaa maadaama inta uu madaxweyne ahaa arrintaasi uusan cambaareynin waxaana go-aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee gobolka colorado uu yahay mid imaanaya xilli uu trump isku diyaarinayo inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee dalka mareykanka sanadka soo aadan isagoona doonaya in mar kale uu xukunka uu soo laabto si uu waxyaabo badan wax uga qabto markan saacaddu waa kow iyo tobankii barqanimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira maanta oo kale labaatankii disembar sanadkii kun ayaa ahayd markii la asaasay ciidanka booliska soomaaliya waxaana maanta guud ahaan dalka looga dabaaldegaya siddeed sano guradii ka soo wareegatay aasaaskaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin ayaa fariin hambalyo ah waxa uu u diray ciidamada booliska soomaaliya iyo qosaskooda isagoona sheegay inuu ugu hambalyeynayo munaasabadda siddeetan sano guuradii ka soo wareegatay markii la asaasay ciidanka booliska soomaaliya waxaana munaasabadda sanadkan ay ku soo aadaysaa xilli guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada dowladda dagaalka ay kula jiraan al-shabaab waxaana haatan qeybo ka mid ah dadaalada loogu jiro in al-shabaab dalka oo laga saaro ay ka soconayaan gobolada iyo waa magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada ka tirsan gobolka mudug halkaas oo ciidamada dawladda gaar ahaana kuwa milatariga ay ah howlgallo ay ka wadaan ee deegaano badan oo dhaca gobolka mudug waxaa jirta in ay sidoo kale saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegayaan in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladaas ay kula jiraan al-shabaab dadaalo kuwaas la mid ah ayaa waxay ka soconayaan deegaano iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga gobolka shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona saraakiisha ciidamada dawladdu ay sheegayaan in deegaano badan oo ay al-shabaab ay ku sugnaayeen laga saaray qorshahoodana uu yahay in guud ahaan dalka laga saaro hay-adda lacagta adduunka e m ayaa waxaay ogolaatay in deen cusub la siiyo soomaaliya iyadoona hay-adda war ay soo saartay ay ku sheegtay inay diyaar u tahay in lacag gaaraysa ilaa iyo boqol milyan oo dollarka maraykanka oo afartan milyan oo ka mid ah si hor hordhaca loo bixinayo la siiyo dowladda soomaaliya arintani waxay imaanaysaa kadib markii dhowaantan soomaaliya laga cafiyey lacag ka badan shan bilyan oo dollar taasoo lagu lahaa tan iyo dowladdii dhexe ee dalka soo martay maxkamad ku taalo maraykanka ayaa waxa ay go ka gaartay in donald trump uu mar kale u tartami karo madaxtinimada dalkaasi in kale maxkamadda sare ee gobolka colorado ayaa waxa ay sheegtay inuusan trump u qalmin inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee waddanka maraykanka sanadka soo aadan iyadoona sidoo kale ku andacoonaysa maxkamaddaasi in donald trump marka la eego shuruudaha loogu talagalay musharaxiinta uusan buuxin karin maadaama eedeymo badan loo haysto waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo bisha maaj ee sanadka soo aadan loo tartami doono doorashada hordhaca ah ee jumhuuriyiinta cidda ku matali doonta doorashada ee madaxweynaha xiga ee waddankaasi maraykanka iyadoona trump uu isku diyaarinayey in mar kale uu u tartamo madaxweynaha waddanka maraykanka inkastoo go'aankani maxkamadda uu furan yahay inuu raacfaan uu ka qaato wadahadaladii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa biixireenka muranka badan dhaliya ee etoobiya ayaa waxa uu ku soo dhammaaday guul wadahadalada oo adis abab ka soconayay muddo laba maalin ah ayaa waxaa iskugu yimid wakiilo ka socda etoobiya iyo labada dal ee muranka u kala dhexeeya ee masar iyo suudaan kuwaas oo muddo dheer ka walaacsanaa biixireenka ay sheegeen inuu khatar ku yahay dhaqaalahooda oo ay sameynayso dowladda etoobiya biyo xireenkan oo ku kacaya lacag dhan afar dhibic lix bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa waxa uu noqon doonaa warshadda koronto midda ugu weyn ee afrika laga hirgeliyo iyadoona la sheegay in ay uu yeelanayo awood gaaraysa ama awood dhalaysa shan kun oo megawatis oo koronto ah adis abayaana rajaynaysa in ay gacan ka geysan doonto arrintani dhaqaalaha eh, ama sar u kaca dhaqaalaha waddankeeda oo ay dadkeeduna ay si weyn ay ugu faa'iidi doonaan madaxweynaha waddanka yukrain valadimir seloniska waxa uu sheegay in uu dalkiisa u baahan yahay ciidamo dheeraad ah ciidamada u baahan yahay uu ku sheegay in ay gaarayaan shan boqol oo kun oo askari iyadoona dadka loogu eh, baaqayo in qaab ay eh, mutadawacnimo ah ay isku qoraan kana mid noqdaan ciidamada dawladda yukrain yukrain ayaa muddo ka badan ama muddo ku dhow laba sano wax ay dagaal ay kula jirtaa dowladda ruushka iyadoona sidoo kale la sheegayo in waddamada reer galbeedka ay taageerihii xooganaa ay siinayeen dowladda ukrein ay gaabis ay ka muujinayaan ama ay ka gaabiyeen iyadoona sidoo kale ay jirto in dowladda ruushka weli ay sii xoojinayso dagaalka ay kula jirto kuwaas kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimada idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ay nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa saymaha roobkee ka da'ay saraariyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhay allow soo dhoweey adigu ariwaaqlow ma socotaa waranla waxaan maqli jiray haddaan baa leeyahay berri sow ma duuleen war xildhibaan axmed khaliifa baarlamaanka soomaliya hortiisa ka hadlay wuxuu yidhi anigu oromo mihiiyo soomaali baanahay somalilanna dowlada kama jirto war jamhuuriyaddii barakaysneed ee qarankii dhammaa ma maqaayad maxamed kaahin iyo muuse biixi furteen ay isugu soo biyo shubtay waar axmedo waa ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jira war xildhibaanku isagoo xaranka buluuggaa wata miyuu muqdisho u socdaa war muqdisho lama kala xigo waa caasimadii soomaaliya inuu jilibus iyo gudbaa noo daran now waar bal biyo war waxaan maqli jiray allow jaagaxiiroo ibliis jaraha kuu qaado jilib iyo jamaam iyo jawhar lagu geeyo jiilaal abaariyo allow juucu kugu laayo inaad joogta mooye alla dib uga soo jeesan aryaanahaanna waxaan maqli jira jaagaxiir ka war walloweynay qaranka somalilan ciyaar ciyaartaa ku burburi maaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma mahaysaan inaan idiin warrame puntland baa war culus iga soo gaadhe sultaan cabdicasiis maxamed yuusuf afguduud oo u sharaxnaa madaxweynaha puntland oo ka yimi gobolka bari oo dad badan oo calamasita iyo sawiradiisa iyo caleemo qoyan qardha ay ku sugayeen ayaa intuusan soo gaarhin shil gaali ku geeriyooday haddii allah u naxariistay intaan la dooran baa ilaahay oofsaday war nin madaxweyne u sharaxna oo mas-uuliyaddu raadinaya mawd uga soo hormaray waa amuur culuse allah u naxariista marxuumka war soomaalidu xilka waa jeceshahay baa la layidhi markii ay helaanna sida uu yahay uma gudataa la layidhi in badanna waaba ku dambaabaanaa layidhi marka suldaan cabdicasiis afguduud xil uu ku dambaabi lahay ilaahay inuu ka leexiyo sowma dhici karto war adduunka xil jeclayni ma jirto jirtee sida loo gutaa lagu kala wanaagsan yahay aryaadhaha allaha u naxariiso musharax madaxweyne suldaan afguduud dadko madaxweynaha u naqa rabaya ehelkiisiiyo qaraabadiisiina sabar iyo iibaan allah ka siiyo hadda soomaaliyo dhanna sabar iyo iibaan allah ka siiyo suldaanow ahaaye waar suldaan cabdicasiis afguduud hadda ka hor baan hargeysa ku arkay oo nin culus buu ahaa calaa kulli xaal dumarkou ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi galamaanay war mahaysiine shabaab waa kii guddoomiye uga dhigay godane axmed diiriye oo loo yaqaan abu cubaydo isku reer yihiin ku-xigeenna waayahan mahadkarataabaa u ahaayaa layidhi laakiin hadda waa bedelanaa layidhi oo si aan karataa u dhaxlin waxaa ku-xigeen laga dhigay abuukar cali aadan lagu sheegay maraykankuna shan milyanuu dul saaray baa layidhi ku-xigeenka cusub ubow shabaabku inay wax ku qabsadaan maxay ku diideen war qaacido kale haystaana layidhioo muhaajiriin iyo ansaaray u kala baxaan xilkana muhaajiriintaa haysa war ma qof iyo cod bay isku doortaan war boqor buur madoobaaba wuxuu hore hadda kahor u sheegay maqaayadda inaan la wada lahayn omu hadda kartayga la sheegahayo hadduu xilka waaya damuise soo dhiibo war kalataa runtaa loo sheego waxaa lagu yidhi adugu dhaxal suga maahada dhimasho sugaa tahay shaqaysaa lagu yidhi war laba abeesan kala goosataa la yidhi koodna cod macaan ma cunune cadowgaasi waxba isumakaana dhaamaana allahana wada dhaafiyo aryaadhaha shabaab maantay gabagaba yihiin miyay xil isku haystaan war khawaariijtu naskii sharciga iyo caqligoodii intay isku barxeenay wixii oo dhammi ku dabagaddoomeen aryaa horaa loo yidhi wax gadgadi waxa kula gadoomaanay waxaanse ka kaahuba jarwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay jarwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay warkalamaanay war ma haysiine ayaantan mucaaradka soomaaliya iyo midka turkigu waxay buufinayeen shilkii wiilka madaxweynaha maxamed xasan shiikh uu galay ee ninka turkiga ay ku dhintay waxayna dhahayeen waa fakaday iyo waa goostay iyo waa dhuuntay marka xal madaxweyne xasan shiikh wuxuu la hadlay qoyskii ninkuu ka geeriyooday wuuna u tacsiyey weeye wuxuuna ku yidhi anugu waxaan ahay madaxweynaha soomaaliya waxaan kaloo ahay maxamed xasan aabbihiis wuxuu idin soo gaaray waa ka xunnahay waana idinkaga taxsiyeynaynaa arrintaa qodob kastoo ka midana dhinaca wanaagsanaan ka isticmaalaynaa waxaanna ixtiraamaynaa oo xushmaynaynaa garsoorka turkiga bulshada turkiga dowladda turkiga oo walaalaheen ah go'aanka ay ka qaadato arrintaas ayaanna u hoggaansamaynaa haddana waa idiin tacsiyeynayaa samir iyo iimaan allah idin siiyo warraxmada waxaa la yidhi dad baadi ahbaa adduun ibliiskula baratamo below iyo faalalow mawaysid mawaysid shar buufiye warkalamaana hooyada federaalka warkama haysaaniine xaaladeedu hadda meel fiican bay maraysaa haddii waayaha la kala taagtaagnaana la isu soo dhowaa madaxweyne deni iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiya baarlamaankuna waa heshiiyeen wargaraash iyo cabdirashiid awal goormay caasiyoobeen war siyaasaddu saaxiib joogtaa male ku degdegin aryaadhaha deni hadowjaabka furu cid ka hor imaan karta ma jirto war cayaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabaa la yidhi deni maxay mucaaradkiisu sakda dhexe ula heshiiyaan horta warmuwa siyaasada buntland garanmaysaanina waa sal dhee dhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha war ma haysiin beledkii muqdisho la dhihi jira anshax xumaa ku badataa la yidhi beryahan horena waa tii loo yidhi nimco waliba nusqaanteeday leedahay mugi ilaahay beledka nabad ka dhiga oo bugti laga reestay dad badanoo anshaxumaa dharkiis iska dhigaa la yidhi qaarnaha wax alla iyo waxay doonaan ay ku warrameenaa la yidhiyo afkaa furanay naqdeen kuwana dharkaa furanay naqdeen kuwana lugtaa furanay naqdeen kuwana wada furanayba naqdeen hadda macallin mahdi waa soo xira gabarhti ugu darreedoo hebla balaayo la baxday kuwa kaloo balaayooyin kalena waa ku sii socdaahaa la yidhi laakiin anigu ma qabo in anshaxumada beledkan ku soo korortay taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir macallin mahdi iyo gudoomiyaha gobolka yuusuf madaale kaliya in lagu fiirsado ee la sameeyo guddiga somalilan ka jira ee la dhihi jira wanaag falista iyo xumareebista qodhaya xerada cabdulla mataasaan dowlad ahayn war cabdulla waxaan qabaa in la sameeyo ciidankii waagii dowladdii dhexe maxamed siyaa jiri jiray ee la dhihi jiray booran kastuum ee la diriri jiray anshaxumada war hadda baw xabsiyadii shabaab baa buuxiye xagga dadka lasoo ururinahaya lagu xidhahaya war lagu xidhxidhay qof kastoo anshaxumo sameeya in sharcin la mariyaa qaba anugu la xidhin oon xabsi kaa buuxin kugu lagu wareerin ayaaba fagaaraha lagu karbaashi karaa war dadka magaalada muqdisho jooga waxaa la gudboon amniga ilaahay siiyey inay ku mahadiyaan laakiin dhaqanxumada iyo faxshiga kuwa soo kordhinaya wax loo dulqaadan kara ma ahane waa in layska qabta war dhaqan xumooyinka hadda magaalada ka soo ifbaxay khawaarijta qiil loogu samaynayaa sababtoo ah khawaarijta waxay yidhaahdaan munkarkaasaan la dirirayni marka waxaan fuxshiga iyo isqaawinta iyo fasahaadka soo kordhiyey khawaarijtaasay rabaan inay dhiiggeenna u banneeyaan aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maalin jooga ma'wii ceel markhaati waaye aan maqnayn dad maalin jooga ma'wii ceel markhaati waaye aan maqnayn warkalamaane wax laydinma sheegi kara warkii madaxweynaha idiin wado iga dhex gasheene madaxweynuhu shala gelinkii dambe muqdisho ka safray wuxuuna ka qayb galay tacudsidii boqorkii dhintay kuweyn isla xalana waa ka soo laabtay warba odaygu goormu nasanahayaa daalba eh war madaxweynaha hawsha u taalna waa badan tahay wakhtiguna waa ku gaaban yahay waa nin xil qaaday eed qaad war horaa waxaa loo yidhi nin iyo kin wiilkii looma kala turo war waxba laydinma sheegi kare waa iga dhex warkii ra'iisul wasaare aan idiin soo wadayey ra'iisul wasaare xamse iyo wafdi badanoo la socdaa waxay tegey jabuuti bow maxalay iyana ra'iisul wasaaru maruu hadlay oo aan dhegaystana soomaalida wuxuu uga digey qabyaaladda iyo xinka iyo kala qoqobka wuxuuna tiriyey gabayga abwaan cabdulaahi suldaantima caddaallaa u naxariista oo ahaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane bow hoteelka dheer waxaa jabuuti ka dhistay masaadiq joomba iyo qaar kaloo badan war bashiiroo xildhibaankaaga maaqaane saadiq garaadiin waa loo soo celiye jenaraal ka bilow warkaaga war wiilka xarabka weyn intay iska dhaaftaan saadaq guriga jabuuti ka degan yuu ku xasuumay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa warbow madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadda madaxiliyaadkiisa goormuu ku egyahay bashiiru maxaad ka rabtaa miyaad la tartamaysa adugu war madaxda soomaalidu dhan iska daaya ha iska joogtay annagoo muusan u handaraabanahay war sheekadu fuulaa kama dega laga dego ciidan u sheegtee adigu baa u waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo midka ila aroore la itaal waa adi daraada waxa la adduunka joog naftayda i ka arkoote adyad kuma geysan yo waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ka arkootean addimadaydiyo eersadoo ishayde an addimadaydiyo eersadoo ishayde waxaan adduunka joog